بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد cashirka waa kii koyo tobnaad ee ka mida min kitaab الsunة lxarb ismaaciil kirmani raxmat ullaahi tacaala calayh xalay waxaa inoo dembeeyey caqiidaة الsalaf الصaalix fi الصaxaabaة اlkiraam sheekhu wuxuu raxmat ullaahi tacaala calayh wanacrifu lilcarabi xaqaha wafadlaha wasaabiqataha ونحبهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حب العرب إيمان وبغضهم نفاق ولا نقول بقول الشعوبية وأراد الموالي الذين لا يحبون العرب ولا يقرون لها بفضل فإن قولهم بدعة وخلاف شيخ حول ونعرف حنقرينا ما وقنهي lilcarabi carab xaqaha xaqeeda ay ku leedahay dadka islaamka ah iyo wa fadlaha dheeraadkeeda khayrkeeda wey iyo wasaabiqataha horaynteeda diinka ay u horayso qaadatay una gargaarto garab istaagtay wa nuxibuhum waa jeclaanaynaa lixadiidi rasuulilaahi sal allahu calayh wasalam baanu u jeclanaynaa xubu lcarabi iman carab jacaylkeedu la jeclaado waa iimaan laguna jeclaada hadee inay diinkii u gargaareen rasuulkiina raaceen kana dhashay ahlu khayrna yihiin dhankaa marka laga firi wa buqduhum nacaybkoodu la nacana nifaaqun diin la-aan weeye walaa naquulu odhan mayno ma qabno biqowli الshucuubiyati qolyaha shucuubiyada la warkooda jamcu shucuubiy shucuubiya marka shucuubi oo la jamciyo un weeye shucuubiyaduna waa nisba ila الshucuub ilaahay khalqiga qabaa'il oo bani aadamka qabaa'il iyo shucuub buu ka yeelay yaa ayuha الnaasu inaa khalaqnaakum min dakari waunhaa wajacalnaakum shucuuba waqabaa'ila ashucuub lilcajam walqabaa'il lilcarab baa la yidhaahdaa marka shucuubiyaduna waa qowm bilowday horaantii dowladdii reer bani umaya waxay bilowdeen casrigii dawal umawiya waxay soo shaacbaxeen oy caan noqdeen oo urur dhib badan oo dad badan aafiyey ay noqdeen xilligii cabaasiyiinta waana qowm mutacasibiin ah oo carabta yasa ama liida ee xaggana bunbuunshoo fadila cajamta reer ruum iyo reer yurubkaba iyo wixii la halbaana qowm mutacasibuun cala alcarabi mufadiluuna calayhim اlcajam baa loo yaqaanaa nisbadaasay caan ku noqdeen waxayna bilowdeen baynu nidhi fii casri fi اlcasri اlumawi waxayna aad u soo caanbaxeen oy mashhuur noqdeen fi اlcasri اlcabaasi qadiyadaas marka taasuu ka hadlahayaa sheekhu wuxuu ku yihi marka wanacrifu lilcarabi xaqaha wafadlaha wasaabiqata wanuxibuhum lixadiidi rasuuli اllahi xub اlcarabi iimaan wabغd nifaaq masalada marka jins اlcarab inuu ka fadl badan yahay ajnaasta kale waa qowlu jumhuuri ahlicilm ahlucilmiga badankood siday qabaan weeye waana qowlu ahli الsunnati wاljamaca adilo dhowraana ku timid fadliga hadda laga hadlayo ma aha fardi fardi waxaa laga yaabaa nin cajami ah oo reer yurub ah ama jayna ah ama ruushah ama maraykan ah inuu carab fara badan ka khayr badan yahay marka fardi fardi loo fiiriyo camalkiisi iyo akhlaaqdiisi iyo wanaaggiisa marka la eego hadda waxaa laga hadlayaa ajnaas dadku waa hilbo waa dun waa macaadin waa la kala maydhax macaan yahay jinsi guud baa laga hadlaya suubanun waa kuyidhi fi saxiixayn annaasu macaadin khiyaaruhum fi ljaahiliyati khiyaaruhum fi lislaami idaa faqhu soomaaliduna waa un sidaa iyadoo hadda waa la wada dhashay oo isku aflayahay haddana aan isku meexax iyo isku dun iyo isku dhaqan aan la ahayn laba nina wada dhashay baan isku baab ahayn laba calool ka soo wada baxday isku hooyo dhashay baan isku baab ahayn dadku marka allah u qaybiya fadaaisha iyo makaarimta ayb taasi marka waa midda midda koobaad ee ku saabsan carab ee abtirkeedu asal wuxuu ka soo jeedaa dee waa saam baa dhalay nebiyullaahi nuux calayhi salaatu wasalaam wiilashii saddexda ahaa saam iyo xaam iyo yaafid saddexdaas abulcarab saam wey abulcarab waa saam xaam wiilkii la odhan jiray ina nuuxaana asagu wuxuu dhalay abulxabash ba dadkan madowga ama afrikaanka iyo abulxabash wey yaafid asagu caajimtu dhalay reer ruumka iyo dadka cajimiinta loo yaqaan dadkaasu dhalay xadiidkii samr bnu jundub fii jaamic tirmidi waayri ee saxiixa ahaa xadiidkaasaana hawshaa caddeeyey abulcarab saam bay ka soo jeedeen waa saamiyiin wey marka ama alxabash iyo zunuujta iyo soodaanta iyo dadkaasi aabbahood isagu waa xaam abulxabash wasudaani xaam baa layaha amaa aburuum faranjigii wixii la halmaala iyagu waa ree yaafis aabbahoodu marka halkaasu ka soo jeedaa innagoo soomaalida haddee warkeenna waa taqaanaano carab baynu sheeganaa dadkuna ansaabtu in loo daayo wey hadday boqoydii ina dhalay sheegeen o aanu carab ku abtirsanno carab baan nahay marka waxna loogu diidana garan maayo waxaddan lagaga riix darkaas la iskaga saarana meesha maba yaallo waanu sheeganaa abtirkaas duqaydii baa sheegan jirtay wadaad sheekh axmed sadiiq la odhan jiray oo culimmadii fiqiga axkaamta shaaficiyada noo akhriday ahaa reer sheekh abayunis buu ahaa ilaahay u naxariista nin wadaad oo qiimo badan oo culimmadii xilligiisii ahayd ka qiimo badan buu ahaa kitaabkiisa minhaajka muqnigiisa waxaa ugu qoraan jiray abtirkiisa laga bilaabo ilaa caqiil ibn abi aalib ilaa caqiil ibn abi aalib waan gurigiisa joogay oon gacanyaro u ahaabaan ku arkay marka uu geeriyooday duqaydii soomaaliya nin walba marka culimmada hore iyo duqaydii hore abtirka waa yaqaan nin intuu halkan ka shuba abubakar ku shubay iyo nin intuu ka dhaqaajiyo caqiil ka riday iyo nin suu wada cali ka tuuraba wadaad baa waadhood kitaab qoray markaasu wuxuu yidhi soomaali qabiilka ugu carabsan waa qabiilatu abgaal buuri marka doctor wey isagu eh, qoyskaasuu ka dhashay wadaad kale asna mid qoro wuxuu idhi qabiilka ugu carabsan waa ogaadeenka waana reer bani makhsuum buu ihi xataa caqiiliin ma ah marka nin walba meelbu ku dhuftaa <laughs> waa dhaweedo yaman tegey wadaadda carbeed oo hawshaa ku dagaalamhayo kutub ka qorayna waaba arkayba isku haya oo soomaalida kala qadqaadanhay marka waa un ahu la soo gaadhay oo soomaaliya laga soo gaadhay abtirka waxbay aan la durin madowgeenna dhibba ma laho qabaa'ilka aad la daristeen ee sii deganaa hadday madmadooba ninka ka guursada muxuu un samay reebtigii buu raaci marka ummaddu kumaankum sana dadkaad la dhaqmaysun baad ku dhaqan noqonaysa carabtii yamaniyiinta ee bariga afrika yimid ee ka guursaday ama la dhaqmay afrikaankii deganaa say noqdeen miyaad aragteen qaabkay og yihiin hadda idinka waa idinka daran yihiin marka taasi dhibba ma laha almuhim fadlu carab adilo badan baa ku timid sheekhu hal xadiid buu kaga gaabsaday waana madhab salafi saalix baynu nidhi ayib xadiidkii waaila ibnu asqac fi صaxiix muslim wa jaamic الtirmidi ibn xibbaan abu yacla bazaar iyo kayrkoodba wariyeen in allaha اصطafaa min waladi ibraahima ismaaciila ilaahay wuxuu ibraahim caruurtiisii ka doortay ismaaciil nabiy llahi ismaaciil alayh الsalaaة wasalaam واصطafىa min waladi ismaaciila bani kinaana ismaaciil ibnu ibraahim calayhi الsalaaةu wasalaam awlaaddiisina ilaah wuxuu ka doortay ree bani kinaana wastafaa min bani kinaanata quraysha wastafaa min qurayshin bani haashimin wastafaanii min bani haashim sidaasuu nab sal ly slam quraysh ree bani kinaana quraysh baa laga doortay qurayshna ree bani haashim baa laga doortay ree bani haashimna aniga maxamed calayhi salaatu wasalaam baa rabbi iga xushay buu nabigu leh sal ly slam xadiidkaasi riwaayatiisa waxaa ka mid a ah, in allaha kinaanata min waladi ismaaciil in allaha اصطafى kinaanata min waladi ismaaciil واصطafىa quraysha min kinaanata واصطafى haashima min qurayشhi واصطafaanii min bani haashim xadiidka asagu waa xadiid caano la yaqaano oo sugaya waladu ibraahim ibraahim calayhi الsalaaةu wasalaam caruurtuu dhalay haddee nebiy llaahi isxaaq iyo nebiy llahi ismaaciil ayaa marka la fiiray hadda u culculus haddii ibraahim calayhi salaatu wasalaam ismaaciil laga doortay ismaaciil carruurtiisiina carab laga doortay taasi waxaa ka soo baxay bini aadamka haddee iyo cajam baa isceshaday inta kale xisaaban ma laha marka la tartamahayo ee gobonnimo laisu sheeganayo laismuquuninayo iyo abtir wanaag cajam iyo carabuma muranta cajam aabbahood waa isxaaq isxaaq bay galaan oo reer bani isxaaq israa'iiliyiintu iyo acaajib nimanka loo yaqaan reer ruom waxay ku abtirsadaan nebiy llahi isxaaq bay ku abtirsadaan carabna ismaaciil bay gashaan haddaan kaa aabba fiicnaaday soo kaama abtir fiicni ibraahim labadii wiiloo dhale ismaaciil iyo isxaaq ahaa calayhim الsalaatu wasalaam labada nabi haddii ilaahay fadilay ismaaciil ismaaciil ubadkiisu waxay ka fad badan yihiin isxaaq ubadkiisii halkaa waxaa soo baxay bini aadam iyo bashar inay u qiimo badan yihiin carab xadiidka asagu saas uu cadaynaya laakiin xadiidka cabaas bn cabdilmuطalib fii jaamic tirmidi asagu carabka ku dhuftay si cad ina allaha khalaqa اlkhalqa fajacalanii fii khayrihim firqatan riwaayo kale ilaahay uunka wuxuu ka dhigay laba firqadood markaasuu iga dhigay fajacalanii fii khayrihim firqatan unku khalqiga laga hadlaya hadda ma aha malaa'ig lagama hadlaayo sida loo badan yahay labada firqadoodba waa maxay nabigu ka hadlay waa jin iyo insi labadaa ilaahay markuu kala saaray jin iguma darine ilaahay insibuu isoo raacshay buu nabig sal slam haddiiba la yidhaahda khalqigoo dhan baa laga hadlahayaana wadaadihii odhan jiray oo madhaba jumhuur salaf ah basharka sulaxadooda iyo ambiyadooda wataa ka khayr badan malaa'igta ayaa xadiidka xujaysta uma takhayara اqabaa'ila qabaaishii buu ilaahay kala fadiilay fajcalanii min khayri qabiilatin uma takhayara اlbuyuuta fajcalanii min khayri buyuutihim faana khayruhum nafsa wa khayruhum bayta nab u sal slm khalqi ilaahay markuu kala qadqaaday kooxda u roonid baa rabbi soo raaciyey markii la sii kala baxay qabiiladii u fiicnayd baa rabbi soo raaciyey markii raas raas iyo jilib jilib la noqdayna raaskii iyo jilibkau qiimo badnaa baa rabbi soo raaciyey marka marka la soo gebagabeeyo shaksi ahaanna aadama anaa u qiimo badan qoys ahaanna anaa ugu tugtugroon bu rasulbn sal l slam fa khayruhum nafsan wa khayruhum beytan raaska aan ka soo jeeda raaska ugu fiican oo reer bani haashim ah ama caraba haddii kor loo kaco naf ahaanna gobonnimo iyo iimaan iyo islaamnimo iyo nabadnimo iyo hawlaha laiskugu kay daray farta anaa taagtay rasuulbanu sal ly slam xadiidka tirmidi uu taxsiiniyaa alxaafid alciraaqina kitaabkiisa maxajat اlqurab ilaa maxabat اlcarab alxaafid alciraaqi zayn اddiin asna waa ku taxsiiniya xadiidku sheekhu inoo sheegay ow xub اlcarabi iimaan wabqdm nifaaq asagoo dacfi baa ku jira wuxuuna ka yimaadaa min xadiii anas bni maalik xaakim iyo eyrkiibaa soo saara xaakim iyo heyrkiibaa soo saara iyo bazaar iyo marka shaahid buu leey min xadiii ibni cumar shaahid kaluu leey min xadiii salmaan labadaa shaahid ayaa kan uu sheekhu xujaysta ka xoog badan xadiidka anas hadda lafdigiisa uu keenay sheekhu midka ibnu cumar iyo midka waxaa ka xoog badan salmaan midka salmaan baana usii fiicane asaga aynu sheegno xadiiu salmaan fi jaamic tirmidi baabu fadli carab buu ku keenaa nabiga wuxu uhi salmaan laa tubqidnii fatufaariqa diinaka salmaanow aniga ha inicin hayla ciloobin ya salmaanow laa tubqidnii fatufaariqa diinaka qultu ya rasuul kayfa ubqiduka wa bika hadaana allah wuxuu nabi allow seen kuugu cadhooda ama kuu naca ilaahay baaba adiga nagu dharqabtay sababkaabaa ilaah nagu hanuunshay adaaba iimaan iyo diin iyo wanaag ban aabba noogu ee seen naca nabi allow ma axla naci kalaa tahay fa qaala tubqidu alcaraba fa tubqidunii carab baad la coloobi ood nici markaasaa ana qoyskiisa caydo ama aad lagaadisood nacdo asagoo sooma nacdid marka tubqid اlcaraba fatubqiduni rawahu الtirmidi wالطayaalisi fii musnadihi axmed fi اlmusnad طabaraani fi kabiir xaakim iyo keyrkiina soo saaraan abu ciisa tirmidi waa xadiiثu xasan غariib buu hi ama alxaafid alciraaqi asag waa quweeye waana difaaca xadiidka fii maxajaة اlqurab ilaa maxabat اlcarab ama maxajaة اlqarab fii fadli carabna waa la yidhahda kitabka magaciisa xadiidka sideed iyo tobnaad iyo sagaal tobnaad buu kaga hadlaa axaadiiaasi marka iyo axaadiid lamidoo fara badan aadna u badan shekh islam ibnu taymiya uu waktiba ku bixiyey sharaxeeda iyo sardinteeda kitaabkiisa iqtidaa siraat اlmustaqiim limukhaalafati asxaabi اljaxiim nuskhada anu aan haystee labada mujaladkee hebelka coqli ama caqli wuxuu garan may magaciisa uu taxqiijinayo mujaladka koobaad afar boqol toban iyo sagaal buu ka bilaaba baxiga ilaa uun wax boqol bej ku dhow ama konton bej ka badan buu kaga hadlaa qadiyadda waxaad kaloo muraajacayn kartaan majmuuc اlfataawa mujaladka شhan iyo tobnaad saddex boqol soddon iyo kow mujaladka sagaaliyo tobnaad sidoo kale sabxada soddonaad mujaladka labaatan iyo toddobaad afar boqol toddobaatan ila wixii ka dambeeya jaamicu rasaa'ilka shekhuislam ibnu temiya sidoo kale mujalad koobaad laba boqol siddeetan iyo lix minhaajkiisa minhaaj sunna mujaladka afraad sabxada lix boqolaad baad ka fiirin kartaan marka baxigan ku saabsan tafdiilka bayn alajnaas meelaha ka muraajaceeya waa iska masale maxsuuma wey ta laga hadlahayana waa duun wanaagga iyo abtir wanaagga laga hadlahaya lagama hadlahayo camalkii lagu kala tegahayay camalkii lagu kala wanaagsanaanayay ee nin walba wuxuu shaqaysto ahaa taasi lagama hadlaayo oo waatuu nabigu ku yidhi laa fadl licarabiyin calaa acjami ilaa bitaqwa taamaha waa laga waa hadda duun wanaagga annaasu macaadin buu nabigu ka hadlaya dunta iyo muxuu ahaa sal wanaagga iyo qoys fiicnida baa laga hadlaya taa waytu hadda uu ka hadlayo sheekhu ma aha tii camalkaadi iyo taqwadaada ku xidhneed lagama hadla inaad fahanteen baan u malay <clears throat> sheekhu marka wuxuu ihi walaa naquul odhan mayno mana qabno biqowli shucuubiyati shucuubiyada warkeeda nimanka shucuubta difaace ee uun dadka kale buunbuuniya ee fadila carabna dhulka ku jieda warkeeda kuma jirno cudurkaasi uu sheekhu hadda ka digay ee bidcada ah ay ku aafaysnaayeen ahlulbidacaasi soomaalida baaqiibu ku yahay soomaalidu waxaa ku badan caamadeeda carab nacayb baa ku daabacan badankood ninka carabka inuus waxba ahayn waxba qabsan karin waxba yahay haweenkao kaleya bilcaamaha yahay way liidaan wayna ku xadgudbaan marka hawshaas ka ilaaliya hawsha carab baan nahay iyo asalkiinnina waan dafirana waa quursanaynaa iskeeni mayso marka waxay noqonaysaa inaad siyaasad meesha u gasheen oo aydan ka dhalinin qoyskaa asagaa nin abtirkiisii iyo asalkiisi dur lagu arkay ayb hawsha haada looga fiirsado walaa naquulu biqowli shucuubiyati waaraadili اlmawaali iyo mawaalida kuwooda liita jamcu mawla waa addoommadii haddee ilaa caajimta iskaga badnaa carabba xoraysay araadishoodii kuwooda liitay ee mxuu ahaaye liitay xagga dhaqanka iyo dadnimaba kuwaa warkooda qabsan mayna wey odhanna mayna warkoodoo kale ila waa bidce aladiina kuwaasoo laa yuxibuuna alcaraba carabta aan jeclayn walaa yuqiruuna aan u qiraynin lahaa carab bifadlin dheeraad iyo qiime faina qowlahum qowla shucuubiya bidcatu waa sunna khilaaf weeye bidco weeye iyo wa khilaafun lilxaq buu u jeedaa sheekh khilaafkii ayuu garab maray ayib kana leexday shekhulislaam ibnu taymiya wuxuu yidhahdaa minhaaju sunnaha wa huwa qowlun daciifun min aqwaali ahli اlbidac in carab fadli iyo dheeraad loo ogolaan waayo waa qowl daciifa min aqwaali ahli اlbidac iqtidaaga wuxuu ku yidhahdaa asagu wاlgaalibu ana mila hada اlkalaami laa yasdur ila can nawci nifaaqi ima fi اlictiqaadi waima fi اlcamali almunbaciثi can hawa الnafsi maca shubahaatin iqtada dalika sidaasuu yidhahda waa hawl khatar ah nifaaq iyo diin la-aan baa u badan dadka carab wax ka sheega dure ee quursada diinnacayb baa ka turjumi ama hawo iyo shahawaad baa gale ama ictiqaad xuma inta badan haalibku waa sidaabu sheekhu leey marka aada iskaga ilaaliya sayidka hadalkiisa ay soomaalidu soo la soo badaan weliba qoyskan daaroodku markay rabaan inay carab u dhammeeyaanoo maandhow calacalkaygada carab wanaage ayay markaas la soo badaanoo waa khalad sayidkuna wuxuu ka hadlahayay meeluu oga baahnaa gargaar iyo heello ayuu carab ka waayey qadiyo mucayanay ahayd taqiiduuna subki wuxuu ihi aafoo dhan waxay ka timaadaa oy balaaye ka dhacdaa wadaadna ku fasahaadaa qadiyo mucayanaa inaad u aragta inay tahay xugum caam iyo daliil caamo la saari min huna ilaa qiyaami saaca dhibku halkaasu ka yimaadaabu xilay carabba rafaadsanayo intii la qaqaybiyey ingiriiska iyo talyaaniga iyo bortaqiis iyo jarmalku ay kalagagooyeen iyo faransiisku qoysood meel wuxuu la baabi'iyey khilaaf alcumaaniyana laga horkeenoo lagu diray oo iyaguba naftu haysay buu sayidku wuxuu damcay qolyihii xaggan dimaariya mukala fadhiya inuu ka helo suldaankii u fadhiya dowla cumaaniya yeman inuu ka helo gargaar markaasay u gurman waaye waxaan u qaban waaye xilliga gaalodhan iskugu tagan sayidka iyo xertiis ciidankiis marka hadal sidaa ku yimid buu ahaa adar sidaa ku yimid buu ahaayo maalina hilla u baahana nin garab istaagi waaye xogu baan ku tuurahaya anuu ogu inuu qiimo badan yahay oo ahal yahay oon tolnahay oo ayib marka hadal munaasaba khaasa ku yimid weligaa sida aayaad qur-aana dadka madaxa kaga bashaaqine hadalkana ha ku ciyaarin wadaad dhintayna ha ku xadgudbin warku waa sidaa qadiyaddaa marka waa baaqi ilaa yowmina haada ninkii carab la colloobana kuwa carab ka liita oo asalba meeshay ka soo jeeda aan la garanaynin baa laga yaabaa casrigan maanta inuu daba istaago oo bumbuuniyo ninka abtirkiisa inkira midaan jirin buu sheegtaa soo ma ah ibnu taymiya wuxuu hi man ankara bail alxaqa aqara bilbail man ankara alxaqa xaqa ruuxii dafiree diida aqara bilbail waman lam yacbud araxmaan cabad shayطaan ninkaan alla caabudinna shayطaan buu caabudi ninkaan daba dhihir u noqon oon durbaanka u garaacin isagoo diin ka dugsanhaya iyo nabigoodii iyo kitaabka qur lagu soo dejiye carabkoodii aan dugsanin reer farinji iyo kuwa aan la gelin oo xubxubsanood moodo muxuu ahaa ii sheegee faranfur god ka soo baxay unbuu daba istaagi ama sambab meel la dhigay ayib sambabka xoogaa gsumada arag ayib marka taasi waxaa weeyaan waa tashniic si aan oga dadino acaajimta daba istaaggeeda ogama jeedna laakiin nin wanaagsan oo muslim ah in lagu caayo qabiilkiisa iyo qoyskiisa taas marka aad ha looga waantama layska ilaaliyo nabi maxamed keliya ka dhashaa kugu filan kitaabka qur-aanka ayaa ilaahay luqadooda u doortaa kugu filan saxaabadii iyo dadkii muslimiinta u horreeyey diinkan aad sheeganaysid naar kaga badbaadi sababka kugu ahaa ayaa kugu filan ilaahay baa kayidhi wainahu ladikrun laka waliqowmika wasawfa tus'aluun idan qur-aanku saa darteed sayidina abubakr cumar cumaan cali alkhulafaa اraashiduun diiwaankii lagu qaadan jiray mushaaraadka markay diyaarinhayeen caawinta iyo kaalmada shacabka la siiyo dowladdu ay siiso waxay ku beesgareeyeen nin walba suu nabiga u xigay ku beesgareeyeen dadka u horeeya la siinayo waa aalu beyt rasuulilah qolyo dambe xoogow rabay inay cumar yar fidneeyaan waay dhn ya amiir اlmuminiin diiwaanka adugu adiga iska bilow adaa de amiirka muslimiinta adaa madaxweyneah dad noocaa way badan yihiin adoo iska fiicanba raba inay karkaarka ku weydaariyaan markaasuu yidhi maya walle inaydan ila taynin buu nusaxana aydan ahay waxaan ka ahayn aalu beyti rasuulilahi laga bilaabi maayo carab oo dhan wixii ka noolaa markuu qoray wuxuu u gudbay iyo abubakar iyo cumaan iyo cali waxay u gudbeen muslimiintii kale ee ahaa acaajimta reer rom reer faris dadkaasay marka u gudbeen diinkan sidii loo kala xigo wadiinu liman qaatala calayhi wadaba canhu ayaa loo kala xigaa dheeftiisana in annagu idiintaynaba waa goono weeye laakiin kaalmada waxaa lagu beesgaraynayaa sida diinka loo kala xigo nabigana loo kala xigo waana sida khulafadu ay mareen ayb marka usha aada laskaga ilaali sheekh wuxuu u gudba masale labaad waman xarama almakaasiba masaladan uu ka hadli doono laba kooxood baa ku aafoobay koox waxay ahaayeen koox daaifa min almuctasila aaifa min almuctasila waxay tidhi adduunkii waxaa ku badtay xaaraamtii xalaalba way yaraatay saa darteed lama shaqaysan karaba beertaada waxaad ka soo goosatay inaad dabka saarataaba mooye ganacsi iyo mucaamalo adduunya lama geli kara lianna xaaraamtii meel walba hadhaysay oo dhaqaalihii iyo mucaamaladi o la wareegtay markaasay kasabkii iyo shaqado dhan kooxda labaadna waa koox suufiye zuhaad ahayo waxay yidhaahdeen had in la shaqaysto suuqa la galo oo la dhiidoo la ordoo la xogsado waxay diidaysaa tawakulka cala allahi subxaana wa tacaala ilaahay sooma qadarin irsaaqadaadi oo ilaahay ma jaangoynin oo alla kuma abuurin ilaahay u tala saray irsaaqadoo iska fadhiisay yidhaahdeen nimankaana tawakulka bay khalad ka fahmeen nimanna waxay idhaahdeen xaraamtiiba adduunka saydaraysay ninka xalaal doonaya gurigiisa saa fadhiisto yun dhaqaaqin aduuduna gaajo u dhantee labadaa kooxood oo bidca khariban ayuu sheekhu radinaya wuxuu ihi waman xarama ruuxi xarima almakaasiba shaqooyinka jamcu maksab iyo wtijaaraati ganacsiga iyo waalab اlmaali wa alaba almaali cafwan iyo maalka in la dalbo min wujuuhiha meelihii laga helaya makaasibta iyo tijaarada iyo maalkaba ila maalku meel laga helaa meelaha laga soo saaraa idan ganacsigu meel baa loo aadaa faqad jahila ninkaa jahliba ku dhacay diinta buu garan maray wa akhطaأa waana gafay wakhaalafa اlkitaaba wasunna wey bal ilmakaasibu makaasibta meelaha laga helo wey dhaqaalaha maksabku waa hadda masderkii dhaqaalaha laga helay min wujuuhihaa meelihii laga helay laga shaqaystaay xalaalun xalaal wey bal ilmakaasibu fawaa'idi iyo wixii min wujuuhiha ay min masaadiriha xalaalun xalaal weeye faqad axalaha allahu rabbi baa baneeyey warasuulihi rasuulkiisi iyo wlculamaau culammada muslimiinto min ummati ummadda ka mida ah baneeyey qolyaha muctasilada waxaa lagu yidhi xataa xaaraamtu hadday adduunka hadhayso makaasibtu xaaraan noqon mayse waxay markay u liidata noqonaysaa min baab addaruuratu tubiixu lmaxduuraat haddayba xaaraantuna badan tahay xalaashuna badan tahayna waan tawarucaynaa waan is ilaalinaynaa waanu isdhowraynaa waana hadday xaaraantu adduunkii qabsatay oo meeshii la maraba xaaraan fadhidana haddii xalaalba ma jirtee biqadri daruuraan ku shaqaysanaynaa caruurta iyo haweenka gajo loolayn iyo anuguba marka sidaasaa laga yidhi warkoodu waa warko iska liita wey nimankan suufiya waxaa lagu yidhi haddaad ilaahay tawakulaysaan waad shaqaysan lahaydeen leanno irsaaqadii rabbi idiin qoray inuu rabbi qadaray waa shay qadaran weeye sababkii irsaaqada aad ku helilahaydna wuu qadaran yahay asbaabta waxay ka mid tahay min min almuqadaraat min qadaa illaahi wa qadari saxaabaa nabiga u yimid waxay nabi allahu diintii waa qaada waana ku rumayn remi bay ahaayeen laakiin hal masala nagu taagan bay dheheen waxaan su-aal kaa weydiinaynaa markaan xanuunsanno isku tufnaa bay dheheen waan isdaaweynaa alqada walqadarna hala rumeeyaa la yidhi haddii xanuunka alla qadaray ruux xanuunka faraha ma oga qaadna haka farxashe oo tufta iyo taxliisha maka dayna ha nafbaxee mise hawlahan way noo bannaan tahay nabi wuxuu yihi hiya min qadaa illaahi wa qadarih way ka hoos baxda in hebel xanuunsado wadaaddo cajab qaba loogu yeedho qur-aan barakaysan ay ku afuufaan beri ruxuu ka yidhaahdo horaan bayba qadaraydba ma tahay mise maaha adoo dafdafle inuu hargabku soo tuuro haddana kolbaariya kugu noqdo quraan walba laguu kari waaye iyo dhakhtar walba ood qalaf tiraana way qadarayn way idinka maqan tahay asbaabtuna alla qadara musababaadka ka dhasho axkaamta iyo dhacdooyinkana alla qadara waxoo dhanba ba wax qorshaysan weeye hawshiina wata inaad tiraada maanta saan u seegta haddaan wax yar madaxa bixin la igu dhici lahayd waa tagdiib liqadarilahi waqada ay la socda hawshaa iska waa caamadu ay ku badan tahay sadaqaa iga baxday waa sigtay buu ku leehay oo maxaa ah saa haddaan madaxa i qaadi lahayd <laughs> waa khata caamadu ma ogin laakiin haddii hoos loo dego waa kufri haddii hadalka la eh, dhiraandhiriyo muxuu ka soo boodahaya waclam anna maa asaabaka lam yakun liyukhطi'ak wixii ku asiibana wixii ku gefana kuguma dhecen ma tamisa ma aha usuul اqadar weeye laakiin soomaali warkeedu waa iska sida farac cidilaan ku baxsado kuleehay xabaal qarkeed baan qori ka soo qaaday buu kuleehay marka soomaali warkeeda waad ogtihiin baan u balay asbaabtu iyo waxa ka dhalan waxoo dhan wax qorshaysanoo qadaran wey sheekhu wuxuu yidhi marka nimankaasi waa niman ummadda inay culays ku noqdaan rabay oo meelaha tuugsadaan oo ummadda rogay salafkuna waxay u yaqaaneen nimankan mutawakilin ma ahe waa mutawaakiliin bay dheheen waa ducafu slafkuna xataa jamaaca min asalaf ninka ardayga markay wax barahayaan waxay dhihi jireen maxaad meherad leedahay sheekhu islaamkaan iskaga dhexdhoolay or iska tabidi waxba ku bari mayno inaad ummadda rabtaa rabtaaye magsab iyo maciishad iyo meel aad ku noolaato ood wax kala soo baxda ma leedahay haa soo fadhiisa cashirka baray dhihi jireen hadhow cilmiga aad qaaday inaad ragga ku dawrsatood reeraha ka dawrsato oo eh, caamado dhadawaadka wax iskuu soo dardara oo ay oo lagu xanto socon mayso maysan ogolayn sufyaan athawri baa ka mid aha axmed baa ka mid ah hawsha aada loogu dadaalo ruuxa muslimka ah inuu bini aadamka ka kaaftoomaa wanaagsan ayb ruuxa muminka sharaftiisu waa qiyaamuhu bileil cizigiisuna waa istiqnaahu can الnaas xadiidka saxiixa aad garanaysaa faالrajulu ruuxa muslimka ah yanbagii lahu waxaa u haboon an yascىa inuu u shaqaysto calىa nafsi naftiisa iyo waciyaalihi caruurtiisa wayabtaqi xaggana uu dalboo raadiyo min fadli rabbihi ilaahay fadligiisa wax ka raadsado irsaaqadu ilahay meel walba dhigay asbaabtu u sameeyey uu dalbado faina tarka dalika fain taraka dalika calى anahu laa yara اkasba fahuwa mukhaalifan cafwan fain taraka hadduu ka tago daalika arinkaas oo inuu shaqaysto oo xoogsado ah dadka ku xilmudanna uu ku filaada in tabartiisa ah tagidda oga tegan ay tahay calىa anahu laa yara اkasba aw اlkasba shaqaysi inuusan arkaynin ma qaba in la shaqaysto maalan oo maxaa ku fadhiisiiyey anuu xilli la shaqaystaba lama joogo lama shaqaysan karo ma banaano sida hadduu arko fahuwa mukhaalifun lilxaqi xaqu khilaafsan yahay hadduu meeluu ka shaqaystaba waayo ama shaqaba waayo hadda cudurdaar ninka cudurdaar buu leeyahay maa cala almuxsiniina min sabiil ka laga hadlaya waxaa weeye asagoo shaqadii heli kara ayuu wuxuu u guri fadhiistay in aysan bannaanayn in la shaqaysto ninka laakiin labaatan sano shaqo raadinaya waxna aan haynin cid caawisana waayo waxba looma haysto sheekhu wuxuu yihi raxmat ullaahi tacaala calayh taasi marka lagama hadlahayo markay salafku radinayan labadaa koxood ee khaldamay ma ay diidano in mararka qaarkood xaaraamtu badan oo xalaashu yaraan oo la aafoobi ayb axaadiis badan baa ku timi fi saxiixayn wa fi sunan wa fi lmasaaniid waxaa la gaadon akhiri zamaanka xilli nin walba ribadu uu ku dhaqmo ninki ka badbaadana uu habaaskada iyo boodhkeedu soo gaadho fii saxiix bukhaari waxaa la gaari doonaa xilli ruuxu wuxuu qaato uusan dan ka lahayn wuxuu cunaa ama u qaadanayo am min xalaalin am min xaraam meesha inuu biil ka helo xoole helaa u dan ah suuqaasa la geli waa lagu yaaci war waxaan ma xalaalba ma xaraam baa la isweydiin maayo waa aafo iman doonta taaganna kana sii dari doonta intaad marka is ilaalin karta isilaali xilki iyo mas-uuliyaddiina ha dayicin bay salafku ka hadlahayaan ee maaha inay kuleeyihin xaaraanta bashuuqsan ma waxay ka hadlayaan salafku kuma laha sidaa iyada walidalika alimaam qawaamu sunna fii kitaabi almaxaja alxuja fii bayaan almaxaja wuxuu leeyahay wa min madhabi ahli الsunna التورع في المآكل والمشارب والمناكح والتحرز من الفواحش والقبائح هذا dheero qiimo badan madhab ahlu sunna waxaa ka mida التawarucu in xalaal mirtoo la iska ilaaliyo في الmaآakili waxa la cunahayo والmashaaribi waxa la cabahayo والmanaakixi dumarka la guursanayo وataxaruzu in layska dhowro layska ilaaliyo min alfawaaxiشh والqaba'ix yani isilaali salaad walba say kuu tukataa loo isaga qabataa loo tukadaay xaqi lagu laana ha dayicin xaaraantana ha bashuuqsanin war si dhexdhexaada ku socay salafka ku leeyihi warka wad garateen bay la tahay وكل أحد أحد وlba أحق asagaa ku mudan bmaalihi maalkii اladيi maalkaasoo wariثahu uu dhaxalay tii horay daba joogtaayo xalaashiibaa xaaraantiibaa meel walba gashay xataa aabbaha hadduu dhinto xoolihiisi lama dhaxli kaliya la gaadhay nimankii waa la طaaئfa min الmuctazila ayb marka wuxuu leeyay sheikhu aabbaha wuxuu ka dhintay adaa iskale allahuma inaad og tahayba mooye inuu yahay xaaraan cad iyo xaq bini aadam aw istafaada ama qadiyadda marka hadda u dambaysa makaasibta iyo kala saarideeda iyo xalaasheeda iyo xaaraanteeda wax salaf ka qabaan almaxaja alxuja fii bayaan almaxaja mujalladka labaad midda anu aan haya nusqada dambe majmuuc ulfataawana baxti dheer baa ku jira qadiyadda khuseeya mujalladka labaatan iyo sagaalaad saddex boqol toban iyo kow awamase asaabahu uu helay awamase igtasaba u shaqaystay laa kamaa yaquulu mutakalimuuna almukhaalifuun sida ay leeyihiin mutakalimiinta iska hadlaya xaqa khilaafay warkooda kuma jira rabbi sidaa ku socoto maalkii adaa abaha ka dhaxasha walaalka ama muwaridkaadi adaa iskale waxa aad faa'idaysatay istifaadada waxaa laga cabiraa maalka inta badan aan kasab kugu soo gelin ayaa istifaada laga cabiraa almaal almustafaad maalka lagu hibeeyey midka lagugu sadaqaystay midka waqaf kugu soo galay maalka qaabka ku yimid mustafaadka la yidhahda aw asaabahu inta badan waxaa loo isticmaalaa asaguna maalka aad meel ka heshay sida godqalimeedka iyo rikaaska iyo xaabada iyo waxyaabaha mee ilaahay dhulka dhigay ee lala soo baxo ayaa asna asaabada laga cabira ama maalka musaabka la yidhahda ama aliktisaab waa wixii xoog iyo shaqo lagu keeno ganacsi wixii la halmaala saasuu sheekhu marka u tafsiilinaya awjuuda ayib mid dhaxal kugu soo galay mid lagu siiyo lagu hibeeyey mid aad meel ka heshood godko muxuu ahay ka hesha isagoo meel yaalla duudkufaareed oo kale iyo mid adg aad saaysato dhiidkaadii intuba tafsiilka halkaas u socdaa sheekh wuxuu u gudba masale kaloo hadda gebagawey kitaabkii wuxuu rabaa bidaca inuu ka dego wuxuu yidhi wadiinu diinku inamaa huwa kitaab اllahi caza wajal diinta lagu dhaqmahayee la qaadanayo waa kitaabka ilaahay iyo wa aaaarun raadadkii saxaabada iyo taabiciinta iyo wa sunanun axaadiis nabi mxamed sal wa riwaayaatu riwaayaat weyo sixaaxun fayow can ihiqaati laga waranaya dadka lagu kalsoonaa riwaayaat صixaaxun can ihiqaat biاlahbaar ay biاlasaniid biاlakhbaari الصaxiixati اlqawiyati اlmacruufati اlmashhuura wuxuu hi diintu kitaab ilaahay oo aayad la qaato lagu dhaqmo weeye kitaab ilaahay hadday dhaafto axaadiiii nebi maxamed iyo aahaartii saxaabada iyo taabiciinta weeye ile abtir baynu leenahay ummad hadda soo korooday ma nihina abtir baynu leenahay nebi maxamed gala ka gudboo jibriil iyo malaa'ig iyo ilaahay gala ayaanu leenahay marka sida lekihii niman soo foorcay madihiin dadkii diinta aan ka qaadanay aabbaha nooga hawo inaan wax ka qaadano wey haddii kale mid walbao muxuu ahaayey aftahna kudhaxda kaaga baxo oo un ganac go-i wa riwaayaatun axaadiis la wari weeye sixaaxun fayow can ihiqaati aima lagu kalsoona laga wariyo bilakhbaari ay bilasaniid asaaniidna lagu wariyey alsaxiixati fayow alqawiyati xoogda almacruufati la yaqaanoon munkaro ahayn almashhuurati caanbaxoon haraa'ib ahayn ayb haraa'ib mafaarid ma eh waa aahaar la yaqaanay asaniid yarwiiha waxaa wariya ahiqaة اlأwalu iqo horaa wariya almacruufu la yaqaano can اثaani iqaة اlmacruuf ayb iqo labaad oo asna la yaqaano ka waran majaahiil iyo manaakiir iyo abaaiil iyo ma aha waxa iyagu wey waa abtir la yaqaan can asxaabi rasuul lahi can sayid اlmursaliin can jibriil can rabi اlcaalamiin warka iyagu yusadiqu waa rumeeya bacduhum axaadiistaa barhkood bacdan axaadiisu waa isku maqhraatikacaa lianna alxaqa yusadiqu bacdahu bacdan bay aimadu yidhaahdeen axaadiista nebi maxamed kitaabkay rumaynaysaa kitaabka aayadihiisu waa isu maqhraatikacaya axaadiistu waa isdhammaystiri lianna kalaama rasuuli illaahi waxaa laga soo qaaday ka jumlatin waaxida waa la isku fasirahaya laakiin nin walba intii yaradii soo gaadhay inbuu la dhaqaaqi inagu markaynu adee tabarteenu iska yar tahay xataa yantahi ilaa uu gaadho daalika arrinkaas riwaayadii sanadka iyo abtirku ila اnabiyi aw asxaabi الnabiyi aw الtaabiciin aw taabici الtaabiciin nebiga saxaabada taabiciintii ardadii saxaabada ardadii saxaabada ardadoodii aw man bacdahum iyo dadkii ka dambeey ilaa uu gaadho oo min aimati aima almacruufiina la yaqaan almuqtadaa bihim lagu daydo almutamasikiina ku dhegan aimadaasi bisunna aimo la yaqaano o lagu yaqaano shar iyo bidca ma ah waxaynu ka hadlayno waxaynu ka hadlayno aimo lagu yaqaano sunna ilaa imaamku waa kullu man yuqtadaa bihi hadduu shar iyo bidco wadana waa imaamu dalaala hadduu khayr wadana waa imaamu sunnatin wa khayr wlmutacaliqiina aimadii ku dhegi jiray biاlahari wixii nabiga laga soo ay biاlahari biاlmanquul can الصaxaabati والnabiy alkariim aladiina kuwaasoo laa yucrafuuna aan lagu aqoonin bibidcatin bidco wado garab martay xaqa aan lagu aqoonin walaa yudcanu aan la duraynin calayhim bikadibin beenayayaal aan ahayn walaa yurmawna aan lagu ganaynin bikhilaafin khilaafay ummadda islaamka iyo jidka muslimiinta khilaafeen ama xaqi khilaafeen aimo la yaqaano ujeedaa wey dadka diinta laga qaadanaya waa in lasu abtirsada wey baashu wuxuu hi aanu ka hadlayno walaysu ma aha qiyaasin niman wax qiyaasta ma qiyaaska hadday salafku ka hadlaan ama kutub alcaqaa'id ku qoran ee la diido iyo midka kutub ulfiqi iyo kutub usuul ku qoran waa laba kala baab midkay usuuliyiin i fuqa u yaqaan alqiyaas alfaasid alqiyaas alfaasid u yaqaanaan ayaa kutubulcaqaa'id lagaaga digahayaa ma aha inay iska hor imanayaan almuqarar fi kutubi usuuli اfiqhi wاlfiqhi waxa ku qoran iyo kutub aلsunna wa caqaa'idi asxaabi اlxadiid laba shay ma kale waa isku shay alqiyaas alfasid fi usuul اfiqhi huwa almaxduur almanhiyu canhu fi kutub الsunati wa caqaa'idi asxaabi اlxadiid labadaasaa isku mid ah walaysu ma ahaa nin buu ku yidhi asxaaba qiyaasin asxaabu qiyaas maysan ahayn aimada aynu ka hadlayno ee in la raaco ay wanaagsan tahay qiyaaskana waa alqiyaas اladii yucaariض اlkitaaba wasunna qiyaaska faasidka ah ee lagaaga digayo waa qiyaaska ka hor imanaya aayad qur'aana ama xadiis nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaana ku caanbaxay niman fuqaha sheegan jiray oo reer kuufa iyo reer ciraaq u badnaaba hawshaa ku caanbaxay ka qowli اlxanafiyati ishcaaru اlbudni fi اlxaji waa mulatun bay yidhaahdeen geela hadyiga ee loo wado xajka iyo baytulahi xaraam loo wado in la halaakeeyo oo meesha dheega ama sinta ah laga saro ama kuruska baarkiisa meesha ka dhac laga siiyo kadibna dhiigga saa loo maray si loo garto waxay dhaheen ma banaana waana xaraan waana ishcaar iyo waana tamiil bilxayawaan nabi maxamed baana sameeyey la soco hadda baa ku ijmaacday la soco hadda taabici inkaremajle la soco hadda ilaa ibraahim annakhaci idan iyaas waxay dhaheen xoolaha in la dhiba ma aha in laga dhijin waa xaddaaf weeye hawsha ayada waa xadgudub caqligiisa mush macquul buu leeyahay hada huwa alqiyaas alfaasid qiyaaska nusuusta ka hor imanaya iyo aayaad ka hor caqliga faasidka ah ee adugu aad la soo xaadiraysad ku durayso aayadaha iyo axaadiida midkaasay salafkaaga digahayaan ayib waana qowl abi xaniifa inuu ishcaarku yahay mulo iyo tamfiil xaaraannaya banaanayn wa ka qowl اxanafiyati ay yidhahdeen qurcadu waa khamaar iyo maysir waa khamaar iyo maysir ayib xuquuq haddii shay laisku yeesho oo dadku la kala saari waayo tasaaxum dhaco ama haweenkii inaad mid la safrayso soo in la qori turto iskuma ogey nabiguna in badan ma samayna saxaabana kumaysan dhaqmin waa qamaar iyo maysir bay dhen xanafiy maxaa jira hawlaan la garin baktinasiib dhaas ku qabtan soo maahay dhehe khamaarkuna sidaas waa habay dhehe in intu turub la ciraa wax lagu gubgubsiiyo lakala baxo wax lakala qaato hawlo khamaar baan ku naqaanay dheh haddana qorituur ha la sameeyo oo ninka usoo baxay hala ogaado hebel baa ku guulaystay weligiiba falxad buu ahaa hawlaha waxay dheheen waa ayadna khamaar wey sunnadiiba waxay ku dayahayaan he caqligoodii iyo qiyaas bay kula hortagahayaan qiyaaskii noocaasa ah suu u socday asxaab muxuu ah ra'ayta iyo aaraa'iyiin aw ahla ra'yi meel daran buu la galay ilaa uu yihi ibn xasm waa haadihi majuusiyat fi diin illah haddaanan ogaaday buu i asxaab اxadii waxay abu xaniifiya asxaab ray oga hadleen haddaan ogaaday buui masaluu soo qaaday dhib badanoo in lagu aafaba aan ka baqadaan sheega lakin baan iska sheega hadda xanifiya maxaa ka mida madaahibtooda waxay qabaan maxaa ka mida asxaab الra'y hooyada iyo gabadhaad dhashay iyo walaasha iyo habayrta iyo ayada haddaad mehersato hooyada iyo gabadhaa dashaad meherinaysa inay hooyada iyo gabadhaadi tahay waad og tahay ayaga aad mehersanna way og yihiin wadaad qaadloo meesha duub weyn baad oola tagtay laba makraatina waa soo jiidatay laba xiroo meeshaa taagan xerna wax la meheriya waa laga raacay way soo raaceen meher baad ku qabata meher me waa meher shaydaane meher baad ku qabata qaadi miskiin waxba la soconi waad u galmootay waa hooyada waxaad u galmoon la socna ciyaada bilah iyo gabadhaadi walaasha maxaarimtaadi oo dhan ilmahay dhalaan waxaa le waa abtirkaadi wiil aad dhashay wey waa wiil aad dhashay meherkana waa laazimo waa hooyadaad u galmootay iyo gabadhaadi xaas waa inaad meher siiso bay ku dhan xanafiyu haddii hadhow aada hawshaa qiratana laguma xadayn karo laa ayagaan la xadayn karin oo hooyadaa iyo gabadhaadi xad laga oofin maayo adna lagaa oofin maayo wuxuu ihi baa idinku dhaarshay waxaan soo majuusiya fii diinlahi ma aha bur majuusta yaa hooyooyinkooda jiray so waxaa majuus ma aha bur hawsha diintay diintan ma aha war nin hooyadii ku khaldaman garanayna balkasoo la garay hooyo ka warqabin la garay dadka soomaaliya kala firxaday kala qaxay marar badan waxaa dhacda maxay tahay in laysgaran waaye taa kama hadlaya hooyadu iyo maxram maxramkaadu waa caalim adna caalim hata waad kas iyo beer baad u samaysa xawd yar laguma dhufan kara leeyihiin ilmaha dhalana waa ilmahaadi ina hebelhebel agtaysa ninkii saa oga sheegana waaba laxadayn banaan xad اlqatfi baa laga ofinaya war xaddu zina awey lagama laguma taaban karo saxar lagaama duulin karo hadda hawshaa marka maxay tahay ra'yi baa la gala halkaas iyo khilaaf lisunna mafaasidooda aafadooda waxaa ka mid a islaan nin qabo haddaad caashiqday dheheen islaan nin qabo quruxsan baad ka daba dhacday laba tuug baad soo kaxsato waxaad tidhi iga makhraati kaca islaanta ninka qabe hebel inuu furay anigana inay guursatay iyadoo raalli ah labadii baad soo kaxaysatay qaadigii baad u tagtay gabadha heblo la yidhaahdo maal awood baan guursaday ninkii hebel qabena wuu furay iyadoo raalli ay guursatay waxaan iga makhraati ah labadan duubka weyn islaanta ole waa beentii ninka baa qabo weliga ima furin indhahaygaan ka jeclahay wadaadka u leeya ma furin beentooda weey weligii gabadha aabbaheedi walaalkay leeya been weey ninkaasaay raacaysa oo arooshay leeyiin sheekh xanafiy gabadha waa diidantaa afleeda dhawaaqaysaa weligii iyo gacalkeedi iyo aabbaheedi walaalkeeda waa diidan yihiin kii qab wuxuu leeya weligay ma furin kumana fikirin mana furi doono kulli waxay leeyihin waxaa weye gacantu qabsan guribuu la tagahaya waxay oga sii daran oo yidhaahdeen haddii waadanba u dhowr wixii maalinka aan samayna been bayd qaadigana qub moos baan u dhignay wadaadkii islaantina gabaan baan ugu orodnay wixina been bay ahayd nikaaxii asaga lama fasakhi karay leeyihi kee tuugtii nikaaxoodii soo tashatay mooryaanta u qayasho wadaadkii miskiinka ee gabadha quruxsanadee qalanjada ahayd nikaaxi fasakhmi maayo sidiisaba u jarahayaa weliba gabadha ayadan aad galmooto cind waa ku xalaal bay idan waxaa madiinba ra'yi baa la aaday hadihi majuusiyatun fi islaam wuxuu hi ibn xasim markuu xabaar waday oo dagaalamay wuxuu hi haddaanan abu xaniifa inuu jaahil yahay ugu cuurdaaraynin lakafartuhu takfiiran buuri sariixan inuu gaal yahay geesaawaan ban umad buu sheegay laakiin wa min madhabi waxaa ka mida buuri alcudur biljahl ibn xasim halkaasuu baray yacni waxay galeen waxaan loo baahnayn haddaad caqli ku dayda diintan caqli iyo ra'yigaasoo ka hor imanaya nusuus iyo aayaad iyo axaadii laa shakka inaad la imanayso qiyaasu ibliis awalu man qaasa ibliisu bay dhaheen salafku ruuxii u horreeyey qiyaas isticmaalay ka hor imanaya hee nas iyo diin ibliis weeye waadna ku afoobaysaa muxuu yidhi anigu nuur baa laga abuuray iyo dab balbalhayaa laga abuuray aadamna dhooba madow iyo caraa laga abuuray say u dhici kartaa ax dhooba laga soo siibe iyo ninkaa in holacah ee holcahaye ibliis la yidhaahdo in la simo ana khayru minhu khalaqtanii min naarin soo qiyaas ma aha waxaa laga hadlaya maxay tahay labadii asal bu isu fiiriyey labadii asal bu iskaga isbarbadhigay kadibna labadii farac bu xukunka u gudbiyey labadii farac waa aadam iyo ibliis labadii asalna waa naar iyo iyo ciid iyo caro mar haddii labadii kala ficnaayeen bu i farcuna waa saas lanna farc waa taabicun la aslihi marka hawsha hawl khatara wey hadda laskaga ilaali waqfigii aad taqaaniin waqfay dheen xanafiya laazim ma aha baabulmusaaqaat oo khaybar hawshu nabigu sameeyey saxaabana ku dhaqmay ba waa baail yacni ra'yigooda mukhaalif lisunna waa carakawa marka nimankii ka deghayaan salafku waa maxay qiyaaskii qiyaasu farcin calaa aslin mansuus ma aha waxay ka hadlayaan salafku kaa waa qiyaas ummadoo dhan ba ay isticmaasho diintana ka mida daliil sharcina ah qiyaasu farcin calaa aslin mansuus oo daliil leh shuruudiisuna oobsaday waa min addiin factabiruu ya labsaar wy ayib marka ama qiyaasu cagsin ha noqdo ama qiyaasu dardin ha noqdo walaysuu asxaaba qiyaasin walaa ra'yin lianna alqiyaasa fi اdiini baailun lianna alqiyaasa alfaasida almucaarida linusuus bay ka hadlahayaan waa baail wاlra'yu kadalika waxay ila tahayna waa sidoo kale wa abala minhu waaba ka liitaabay dheh slku rayiga lmaa waay la tahay anigu diinta ma aqaane waaysa ila tahayda wy way diidan yihiin anigu diinta ma aqaane waxaysa ila tahay oo maxaa kuu dhiibi haddadaan aqooni diinta waatay ka dileen selafku nin baa muxuu yidhi ibnu cumar buu su-aal weydiiyey markaasuu oga jawaabay yemani buu ahaa markaasuu yihi a ra'ayta ka warran dee saa noqoto ka warran ijcal ra'ayta bilyaman buuhi ra'ayta yaman kaga soo tag buuri waxaan kuu sheega qaada nas weeye mid kala ibn weydiiye ibnu cabbaas iyo muxuu ahaa ibnu cumar labaduba ku socoeyey su-aal markaasuu yihi saas weeye naskiibuu u sheegay ara'ayta bal ka war hadii sida noqoto wuxuu yihi ijcal ara'ayta cinda daaka alkawkab buuri xidigaa ma aragta ara'ayta ku dheji bul allah ka siiyo waxaa kuu sheegay diintaa qaada ara'ayta ma arki karaan saxaabadu iyo salafka ara'ayta waa maxay waa in nusuustii lagu sheegay alara'yta la kacda alra'yta warorta naska qaado cala ra'si walcayndhe haddaad fahamtana allah kuu barakayo hadduu kugu adkaado ilaahay inuu kuu furo oo fahmada kuu furo debiinnimada kaa saaro ilaahay ka bari culummada taqaanina weydiiso laakiin mucaarada iyo alra'yta iyo ayib waa kii abu hureyre ibn cabaas fi jaamic tirmidi abu hureyre wuxuu weeye xadiidkii ahaa ninkii hurda ka kaca weelka uu ka weysaysanayo yuusan gacanta gelinin isagoon farxalanin ibn cabaas baa i ra'yta hadduu yahay weelku mihraas mihraasku waa baraag weynoo ama ashuun culusoo dhagax laga sameeyo waa weel dhagax laga qoron aan la foorarin karin inaad gacanta dafsisaba mooyee lagama farxalan karo marka wuxuu ka warran weelkii biyahay ugu jireenba hadduu bahalkii mihraaska a noqdo mooye dhagaxa hadduu noqdo oon la dheexin karin wuxuu hi ya bna akhi idaa xadatuka can rasuulilahi xadiian falaa tadrib lahu اlamhaal haddaan neb xadii kaaga sheega buui qiyaas qiyaas iyo ara'ytiya ka waraan ila soo aadin ba aniga ooda xadiidka horta qaado iimaanso horta markaad laqdo ilaahay inuu ku fahansiiy fiqigiisa ka bari laakiin dood iyo muran haddaad furta iyo fatoosh waa wixii ay eedeen wey ara'yt araa'iyiin ay eedeen wey ra'yiga ay ka hadlahayaan iyo qiyaaska salafku ay diidan yihiin waa ra'yiga mucaaridka ah liلsunnati walnusuus amaa caqliga loo kaalmaysanaya fii fahmi الnusuus waa maxmuudu mamduuxu cinda الslف labadaas ku khaldina aصxaabu ra'yigu iyo wlqiyaas nimanka ra'yiga caqliga isticmaalay iyo qiyaaska fi diini diinta dhexdeeda mubtadicatun waa niman bidca la yimid jahalatun aqoon daran dulaalun dhumay ilaa an yakuuna fii dalika aharun ilaa an yakuuna inuu yahay fii daalika arinka qiyaas iyo ra'yi la isticmaalayo aharu can man salafa min ala'imati iqaat ahar iyo xadiid in loo helaba mooye can man salafa min ala'imati iqaat dadkii hormaray ee aimada lagu kalsoonaa falahdu markaasi bilahari wla in marka aharka la qaato siday salafku yeelaan loo qiyaasto ama loo ijtihaado markaasi waa habboon tahay ra'yiga hadda laga hadlahayo bilidaafa waxaa loo jeedaa marka asxaabu ra'yi la idlaaqa min xayu luga waa kulu man tasarafa fi akaami bira'yihi kulu man tasarafa fi اlaxkaami bira'yihi waa saaxibu ra'yi horta idan markaasi waxaa soo gelahaya kii madmuumka ee cambaaraysnaaye caynaa iyo kii ammaanaabaa soo gelahaya laakiin hadda waxaa loo jeedo bilcalamiya loo jeedo oo asxaabu ra'yi marka la ilaaqo fii curfi الsalaf wa asxaabi اlxadiiث waxaa weeyaan waa ahlu lciraaq ahlulciraaq iyo reer kuufo ayaa loo yaqaana asxaabu ra'y waana abu xaniifata wa asxaabuhu abu xaniifiyi xirtiisii dadka raacay yaa asxaabu ra'yi loo yaqaanaa calaman wa laqaban waa halab ku qaateen amaa ra'yigu ama saaxibu ra'yigu waa kullu man tasarafa fi laxkaami bira'yihi marka wuxuu noqon karaa tasaruf khaldan baa noqon karaa mid saxanna waa noqon karaa laakiin haddaad fii kutubi salaf ku maqasho asxaab ara'y waxaa loo jeedaa lilhalaba abu xaniifata wa asxaabu ahlu ciraaq baa loo jeedaa maxaana loogu magacaabay oo halabana ugu qaateen liannahum tarakuu kaiira min annusuusi wاsunan bay ka tageen ilaa ra'yihim wa aqyasitahim bay u dhaqaaqeen axaadiis iyo aayaad iyo nusuusba intay ka dhaqaaqeen yay caqligooda iyaga wax la quman bay ka dindhigteen saasaa magacaa loogu dhejiyey loogana degahaya sheekhu wuxuu yidhi waman zacama ruuxii sheega annahu laa yara taqliida taqliid ma qaba buuhi ruux inuu raaco ama laysgarbatabsado ama laysku daydo anuu ma qaba yidhaahda walaa yuqalidu diinahu axadan axadna diinteeda kaga dayan mahaya yidhaahda fahuwa qowlu faasiqin waa faasiq warkii iyo cantarabaqashkii mubtadicin bidca la yimid caduwun lilaahi subxaanah ilaahayna colkii ah walirasuulihi rasuulkiisi colkii ah walidiinihi walikitaabihi wlisunnati nabiyihi calayhi الsalaaةu wasalaam sunada nebi maxamedna col u ah ayb idan taanna waa mid adagoo markaad maraysaan kutub salaf saalix ataqliid ka laga hadli iyo midka kutub usuul lagaga hadla laba kala baab wey <clears throat> marka ninkii aan fahmin uu ku rafaaday taqliidku horta waa waa shay laga keenay min alqilaada kuusha luqunta la gashado ayaa magacan laga soo dhambashay asalkiisao waxaa looga jeedaa ruuxa aad qowlkiisa iyo ficilkiisa qaadanayso ee sidii kuusha aad qoorta u gashanayso eed ka dindhiganayso ayaa markaa la yidhahda muqalid baa tahay adugu anta muqalid ninkaana taqliidisay ninka aad raacayso fahuwa muqalladu waa la taqliidiy waa la garba tabsaday kaannaka jacalta qowlahu wara'yahu qilaadatan fii cunuqig sidii kuul aad gashatoo kale ay ilan kuushu waxay shay maxsuusay ahayd laakiin caqiidadii iyo diinkii iyo ficilkii ruuxa aad ka qaadanaysa raacaysa indhala'aan asagoo waa shay macnawi oo markaasi macquulan maxsuus ahayd taqliidku marka laga hadlayo inda fii kutub caqiida waa ataqliid اlmadmuum taqliidkay ka degahayaan waa ataqliid اlmadmuum kutub اlusuul markaad maraysaanna laba tacriif baa caan ah tacriif kale waa jiraan laba tacriif baa caan ah tacriifka koobaad in la yidhahdo taqliidku waa mutaabacaة اlgayri mutaabacaة اlgayr min gayri daliili lxusni dannin bihi aw galabati caadatin aw ilfin mutaabacaة اlgayr inaad hayr kaa raacdo axadaan adiga ka ahayn inaad daba dhigato ood raacdo ood aqwaal iyo afcaal ku raacda iyo ictiqaadaad min gayri daliil daliil la'aan oo maxaa u raaci lixusni dannin bihi aw lihalabati caadatin aw ilfin malahaadaa wanaagsan ninkaana kula fiican kolley sheekh hebel waxba khalada sheegi maaye aahay asaga uun xaggiisa waad iska leedahay aw halabati caadatin ama caadada u badanba meeshaad ku soo kortay yaaba waxaa dadka o dhan wadaad iska daba taagan waxaa anna waa ku jira haddee aw ilfin ama waad ku soo kortayba waad la qabshatay waxaad baratay waa baaskaa eh kaasi waa tacrii lagu tacriifiya taqliidka waa lagu tacriifiya waxaa kaloo lagu tacriifiyaa waa qabuulu qowli اlgayri wa anta laa taclamu ma akhadahu walaa mustanadah inaad ruux warkii qaadato wa anta laa taclam ma akhadahu walaa mustanada meeshuu warkan ka keenay iyo wuxuu u cuskad adoon garanaynin baad iska daba gashay labadaa tacriif ayaa marka la qeexe la daba istaago ayaa waxaa la odhan hayaa nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii haddaanu raacno oo waxay sheegeen aanu qadanoon laqno oon qoorta gashanno ma taqliid baa mise maya taqliid ma aha taqliid muxuu ahaa inaad raacdo ruux warkiisu uusan daliil ahayn nebi maxamedna huwa daliilu wاlxujatu wa qowlu huwa اlcumda ma tahay mise in nebi maxamed iyo saxaabada raaca taqliid ma aha curfan wasilaaxan tacriifkii hore marka la qabto wey waa maxay waa mutaabacaة اlgayri min gayri daliili lixusni dannin bihi aw lihalabati caadatin aw ilfin min gayri daliil maaha nebi maxamed in huwa ilaa waxy yuuxaa wey wamaa yantiqu can اlhawa wey waanzalnaa ilayka dikra wey idan wain tuiicuuhu tahtaduu wey wاtabicuuhu lacalakum turxamuun idan waa maxay in la raacaba lagu badbaadaa waaic اllaha waaic rasuul man yuic rasuula faqad aaac allah idan marka tacriifkii taqliid nabi maxamed raacidiisu iyo wuxuu sheegay dabagelkiisu iyo laqidiisu iyo saxaabadu taqliidba ma aha tacriifkii labaadee u dambeeyey ayaa soo geli kara taqliid inuu noqdo itibaacu saxaabati rasuul kariim oo maxaad ku tacriifiseen waa qabuulu qawl hayri ruux warkii ood qaato wey wa anta laa taclamu ma akhadahu walaa mustanada ruux warkii ood laqdo wey ood qaato adoon garanayn meeshuu ka keenay iyo meeshuu ka soo qaatay suubanuhu markuu inoo fatwoodo ama diinta noo caddaynayo mustanadkiisa iyo makhadkiisa tafsiil ahaan u garan mayno laakiin si kulli aan u ama isaga ku ijtihaaday bima araaka allah weeye hadduu khaldamana waa laga sixi mana dhicinba nabigu sal slam inuu khaldamay qise aan tawiil lahayn idan waxaa weeye taasaa la soo gelinayaa taasaa xoogow dhici karta inaan dhahno waa taqliid marka tacriifkaa dambe waa la odhan karaa waa taqliid itibaacu rasuuli wasaxaaba nimanna waxay dhaheen lama dhihi karo liannana waxaan ognahay nebi maxamed iyo saxaabadu maahadkood waan ognahay laysa maahaduhu ila alwaxy halkaa way aw imaa tafsiilan wa imaa jumlatan gebagabadu waa maxay taqliidka hadda ay ka hadlahayaan ay salafku leeyihin ninkii diida waa mubtadic waa itibaaci alitibaacu huna waman zacama annahu laa yara taqliida ay itibaaca arasuuli wاsaxaaba wاtaabiciin ninka culummada iyo saxaabada iyo nabiga inuu raaco aan qabin ee leh anaa ijtihaadahaya anugu maxaan ahay caqliga rabbi muxuu ii siiyey miyaad itaqaanaa fahma alla igu manaysto caqli baa rabbi igeliyey tadabur iyo tafakur baan la imanayaa mufakir baan ahay nin laya hawlahaas yuu ka hadlay wadaadku diidda waman laa yaraa yazac annahu laa yara taqliid ay litibaac saxaabada iyo rasuulka iyo muslimiinta in la raaca ninka aan qabin walaa yuqalidu diinahu axada walaa yuqalidu walaa yatabicu buu hadda ujeedaa fahuwa qowlu faasiqin mubtadicin caduwin lilahi walirasuuli waldiini walikitaabihi walisunati nabiyihi inamaa yuriiduuna bidalik arrinkan maxay ogala jeedaan cidna raaci mayna ah taqliidin mayna ah ibطaal اlahari ibطaal almanquul shaygii naqliga iyo riwaayada inay buriyaan riwaayaadka iyo axaadiista inay buriyaan wa tacطiil اlcilmi cilmigana ay bilaash ka soo qaadaan oy bahdilaan wa iطfaaءa sunati sunada nab ay bakteeyaan watafaruda inay la gooyi noqdaan bira'yi xoriyaة اlfikr baa lyadaa iyo taxarur waa rajul mutanawir ah waa saaibu waa nin muxarir ah waa taxarar taxarur fiqi ah ninkaa yuulaala ku leeyihiin waa balaayada hadda socota hadda say u socotay isliiba idinku soo gashay rabbaadiin sakiro watafaruda inuu la gooyi noqdo <coughs> bira'yi wاlkalaami iyo hadal inuu asoo la gooy anu hebel bugu hadla ana hebel anugu maa warkayga arka iyo wاlbidcati wاlkhilaaf intaan buu doonaya bidca iyo khilaaf ummadda la khilaafo iyo inuu war goonaa yeesho atbaacna yeesho ayuu un doonaya wuxuu ihi facalaa qaa'ili hada اlqowl warka ninka yidhi ummadda raaci maayo oo rasuulka raaci maayo oo saxaaba ku dayan maayo oo ariiqi taabiciin mari maayo yidhi lacnat اllahi wاlmalaaikati wاnnaasi ajmaciin ilaahay lacnadii ha ku dhacdo iyo malaa'i iyo wanaas ajmaciin lannahu waa mubtadic fahaadaa midkan kada kan min akhbai kan haddaan soo bidcadan cafwan oo muxuu ahaayey ibطaal اlitibaac iyo tarku itibaaca ah oo tafarudii istiqlaalka loo hanqaltaagahayo fahaadaa min akhbai qawl mubtadicati mubtadico warkooda midka u liitay wey lanna waa ka u daran haddii lagu yidhahda saxaabadii ha raaci oo rag bay ahay aduga nin baa taaye maxaa kugu dhacay oo nebi maxamed raacin oo ma maxaa ka soo baxahay aayad walba saa doonta inaad ufasirato xadiid walba saa doonta ad waxaan lagaaga horrayn ummad islaam aysan aqoonin alla soo istaago aayad iyo xadiid sugahayana uusan jirin balaaya ka imanaysa oo kufriyaad kadda idiin socdo wey ee adduunka o la wareegay iyo cafwan <coughs> wa aqrabiha qowlka ugu dhoweeye ila dalaalati baadi iyo warada halaagsan halaag la halaagsama waa halaagii diinihi ada wa laga hadlaya bal huwa dalaalatun aqrab ma ahe waaba dalaalo qudhigeed weeye waa dhumitaan laga dhumay xaqi zacama wuxuu sheegay midkaas mubtadica ah, annahu laa yara taqliid ay اlitibaac waqad qalada diinahu abaa xaniifata taqliid ma qabuu ku leeyahay wamaca daalika wadaad kaluba daba taagan diiday taabiciin baa lagu kari leeyahay aahaartii nabi maxamed baa markaasuu wadaad daba istaagay waqad qalada diinahu abaa xaniifata abuaniifanumaan bn aabit abu xaniifata anucmaani eh, wadaadkiiad garanaysaa de alfarisi eh, imaamkii mabuuca ahaa wey waxay ka hadlahayaan cinda salaf saalix kutubtooda way ku badan tahay abu xaniifa inay ka digaan lanno laba qodob buu eedayo midda koowaad nin ra'yi badan oo tashqiiqaad badan oo tafriicaad badan buu ahaa midda labaadna kuufa iyo ciraaq ninka u horeeye ee rayigan la yimid axaadiis badanna duray aaaar badan ka tegey buu ahaa tarkuhu sunan iyo ictiraafkiisa iyo tafriicaadkiisa cala ra'yi ku dhisan inahaaso iyo asagoo lahaa asxaab fara badan wadaadka mubtadica ee logtoolka keligii ah ee meelaha iska orday waxba ku yeeli maayo ninku isagoo mubtadica hadduu ciidan dhan yeesho oo magaalada dhan la wareego oo dal iyo dibadba uu ku yeesho asxaab uu ku rogahayaa baail aan tol lahayn iyo baail tols tolles ma kala daro marka waa baail tol helay wuu ku baabi'in abu xaniife marka isagoo araa'iyiin oday u ahaa haddana muxuu yeeshay asxaab yeeshay iyo atbaac fara badan walidaalika salafku naqdigooda liabi xaniifa waa adag yahay ilaa barkood ay takfiiriyeen bal waxaa sugan anahu istutiiba min akufri maratayn abu xaniifa laba goor bay bacd asxaab xadii yidhahdeen ka toobadkeen kufriga asaga ah fataaba min alkufri maratayn imaam faqiiha oo caalimah oo aqoon badan weeye bidcooyinku ku dhacay kow ee lagu haysto waxaa ka mid a bidcat alirja waad soo marteen baan u malay bidcatu khalqi qur-aanna wuuba qabay kuufana ninkii ka bilaabay u horreeyey buu ahaa isaga u horreeyey waagi damban wuu ka toobad keenay markuu la doodaya ardaygiisa qiimaha badnaa faqiiha abu yuusuf alqaadi waa sunni asagu abu yuusuf alqaadi waa nin sunni ah oo faqiiha hal sano oo dhammaystiran baan la doodayba abu xaniifa fii ana alqur'aana hayru makhluuq sana kaamila waa riwaayadii uu keenay bayhaqi riwaayadii ku timid fii muxuu ahaaye fii macrifati culum iyo ku timid kitaabkii usuul basdawi sittata ashhurin jardaa lix biloodoo xidhiidh ah abu yuusuf alqaadi oo de la yaqaano ah fiqigiisa abu xaniifa oo musiibo ah lix bilood dood socota kadib waxay isku raaceen ana alqur'aana kalaam اllahi hayru makhluuq marka waxaa weeye waagii dambe xun muxuu ninkii yidhahda qur waa makhluuq waa kaafir ninkii ka shakiyana waa kaafir buu yidhi asaguna hawshii oo kale baashu baal dhib badan wey waxaa lagu eedeeyaa oo aada loogu eedeeyey mas'alo Eh, nabi maxamed ninkiina nabi maxamed waan garanhaya inuu nabi waa rasuul ilaahay laakiin ma bashar buu ahaa mise jin buu ahaa ma madiina ku xabaalan yahay mise maka mise ciraaq baqdaad ninkii sidaa yidhaahda saana ku dhinta tukanaya soomia ka warran baal abu xaniif wuxuu waa muslim asxaabulxadiid waxay yidhah ninkaa waa kaafir way ku eedeeyeen waxaa la weydiiyey mid kala la weydiiy ka waran qabri nab agee ku yaala ma baqdaad mise maka midna garan mahayba meelu jiro laakiin rasul ilah baan ictiraafsanahay sal اllahu alayh ali wasalam abu xaniif wuxuu waa gaal ninka waa muslim buu mumin weeye sufyaan athawri wuxuu ashhadu annahu cinda allahi min alkaafiriin ninkaa yidhi nebi maxamed wax walba waa laakiin meel hadduu ku xabaalan yahay iyo qabrigiisu garan mahayo wuxuu ihi ashhadu annahu cinda allahi nabiga ninkaa ma yaqaanab masaail noocaaso fara badanoo cadamu takfiir irjaaga iyo khalqu qur'aan iyo iyo mucaarada sunan walaahaar iyo yaa lagu haystaa aada loogu eedeeya walidaalika alimaam abubakr ibn abi shayba kitaabkiisa almusanaf baabbu u guntay he fi raddi calaa abi xaniifa markaasuu abu xaniifa masaa'ilku ku khaldamay sardiyu axaadiista ka hor imanayso o dhan buu wfari baa yidhi baabka keliya inaan gubo iyo inaan radiy wau dhacay ma jiro xanafiga mutacasibkaa majnuun abi xaniifa loo yaqaanaa majnuun abi xaniifa ayib marka waa wadaadkan habeen kula soo lahaga waani waani qabuuli ah wاlxaqu maca alwaaniy inaga soo sooma ahayn ninkii weeye almuhim alimaam cabdullahi bn axmed abu cabdiramaan kitaabkiisa sasuna baabbuu u guntay baabu maa qiila fii dami abi xaniifata aaaarti slki waay ka yidhahdeen musiidaay wadaadkan xarb ismaaciil kitaabkiisa asuna baabka ugu dheer baa ku yaalay maa qiila fii abi xaniifa xaniifiya intay qabteen bay gubeen wax yar baa hadda ka joogta in yar dhowr aahaar baa ka joogta inta ka oo dhan dhamaatibay saara iy gubeen bay ka dhigeen way baabi'iyeen khadiib albaqdaadi fii kitaab taarikhu baqdaad tarjamada abi xaniifa markuu marayo wuxuu keenay kul maa qiila fi abi xaniif bisanad wr kitaab dhan buu ka qoray khaiib abaqdaadi inuu ku radiyo taniib khaiib kitaab mabuuco mujalad dhana ah weeye marka xanafiye iyo muxadiiin waxbaa kala haysta isku rafaade maxaa yeele muxadiiinna macduuriin ninka aaaarta iyo nusuusta caqli iyo ra'yi kala hor yimaadaan iyo asxaab alxadiid isma hayaan isma hayaan ninkaa iyagu aabbahoodna allaha ka dhige haddaysan tagirinin tabdiiciisu waa diyaar marka dhibkaasaa ka jira abu xaniifa marka fadligiisii cilmigiisu waa gooni cudurka lagu haystana xaqiiqo wey lama inkiri karo wa bishr اmarisi buu taqliidina bishr bn qyaas almarisi waa mid asagu gaala ah, midkan asagu mid gaaloobay weeye murtad ah bishr bn qyaas almarisi alcadawi ajahmigaas asagu warkiisa jooji asagu wuxuu ahaa jahmiyadii asaguna reer kuufa ee shaafici bay saaxiibo ahaayeen shaafici baa waa habeen soo martiyey bishrmrisi mqyaasmrisi buu soo martiyey shaaficiba marka hooyadii baa taqaana bishr hooyadii baa shaafici shaafici waxay tihi nin fiican oo quraysh oo awliya ilah baan kuu ogaaye wiilkaygan gaalkaa gormaad saaxiibteen wuxuu hi eeday waag hore asnaqaane maxaa iiga dambeeyey innahu yaquulu bikhalqi qur'aan bay tiri iskaga carar ka carar shaaficina waagaas ugu dambeysay wa bishr marisi wa asxaabahu iyo asxaabtiis marka ninka asagu waa ninay slku meel saareen oo gaalaysiiyeen wuxuuna eedo u daran marka laga soo tago hawlihii abuxaniif lagu hayste mucaaradatu sunan iyo tarkigeeda ah. wuxuu asagoo khalq quraan buu cadaysan jiray ummaddan ogu yeeri jiray kaana min ducaati اlqowl bikhalq quraan buu ahaa saas darteed alimaam shabaab ibnu sawaar almadaini wuxuu yidhi ijtamaca ra'yi wa ra'yu annadr haashim اqasim sheekhu axmed wa jamaaca min alfuqahaa calى ana almarisiya kaafiru jaaxid naraa an yustataaba fain taaba wailaa duribat cunuquhu aniga iyo fuqahadii waxaa isku raacay ninkaas waa gaal jaaxida in la dilo sufyaan athawri iyo cabdiraxmaan mahdi iyo wakiic iyo jamac shucbe iyo jamaaca min asaab waxay odhan jireen fartay dhexda ka qanini jireen gobolkuu joogay waxay wiilashii gobolkaa jooga dhalinyarada ah dhalinyaradii sunnada ma la waayey nin intuu aayar gaado bashilmariisi golxub geliya maxaa ku dhacay wiilasha wiilasha yararkii aan dhiidhiyaynin ee muxuu ahaaye baqa iyo canahu nuugay maxay ahaayeen fartay dhacda ka qayli jireen ragguu yidhi bay ku jiray cabdiraxmaan mahdi haddaan tabar leeyahay oo dowladdan aanan ka cabsanaynin intaan buundada dijle istaago yaan ruux walba maraya intaan qabto maada taqul fi qur'aan kalaam ullahi qamsoco kalaamullaahi makhluuq jaf webigaan ku tuuri lahaa aar haabit can slf saalix low lawadidtu low kaana lii sulaan inaan dijlo buundada intaan webiga istaago ruux walboo maray waaga ka barigiisa ilaa gabol ka dhacay aan su-aal weydiiyo maxaad ka qabtaa wasayfu muslat buu i seeftuna galka ilaadahay kiidaa qur-aanku waa makhluuq intaan ku tuuro aan webiga raaciyo yani masaladu fasaadka ka dhalanhaya meeshan bay garanayeen maaha dhiig kuma haliilahayaani dadkii dhiigooda lagu hayay lahaabaa yay arkeen kadibna xukumkii ay mudnaayeen bay siinayeen aaarta ninka u badaa ka akriyo kitaab sunna muxuu ahay licabdillahi bn axmed sunna lilkhalaal laalakaai an boqol iyo konton imaam buu sardiyey oo badankood takfiir iyo istitaaba istitaaba marka diinta adu marka aad wadato eed sheegaysa iyo marka in laisla fahmay u sheegu wuxuu yidhi faأyu caduwin cadowge baa lidiin اlahi diinta ilahi colkeed baa acdaa ka colsan buuhi minman duulki yuriidu doonaya an yudfia sunana colka diimeed ee ka dara nimankan waa ku midha ah la dagaalamay aaaartii ka dhaqaaqahaya wayubطilu bunaya alaahaar axaadiid nabi maxamed wاriwaayaat riwaayaatkii nabiga laga wariyay saxaabada wayazcumu sheegaya annahu laa yara taqliida ilاtibaac in aaaarta la raaciyo diinta la raac aan ogolayn ad allada diinahu isagoo diintiisa mxuu aha ku raacay ama garbatabsan ama u dhiibtay man qad samaytu ciddaan kuu magacaabay laka adiga oo abi xaniife iyo bishilmarisi iyo asxaabtoodii marka xaram ismaaciil kirmani abu xaniif wuxuu kugu tirinhayaa min ducaati اdalaali wاlbidcati buu kugu tirinayaa laakiin waagii dambe bidci badankood waa ka laabtay haddee waxaan ka ahayn irjaaga waaan ka irjaaba midda sunankana mucaanado ogamuusan tegaynin aqoon daro oga tagay bay sl badankood yidhaahdeen aqoon dara u geynays sheekhu wuxuu yidhi wahum kuwa aan soo sheegnay abu xaniifiya saaxiibadii in iyo wixii ku raacayba aimatu dalaal baadi aimadeed weeye wa ru'uusu lbidaci bidca madaxdeed weeye wa qaadat lmukhaalifiin inta xaqa khilaaftay hogaanadoodii weeye iyo mxuu ahaa liidharadoodii wey facalaa qaa'ili hada alqowl sidaa ninka yidhi anu itibaac ma qabo iyo diinta taqliid ma qabo adab ullahi cadha allah ku dhacdaba faadi aqaawiil bidcooyinkan cafwan faadi aqaawiil sunantan weeye aan kuu soo sheegay alaqaawiil huna hiya sunan sunantuu soo sheegay iyo caqaa'idkii salafu saalix uu soo tiri ujeeda sheekhu ishaaradu halkaas u dhacaysaa bidcooyinka haddaan soo dhaafnay ma ah wasafta aan kuu soo tilmaamay madhabu ahli sunnati waljamaaca walahari wey wa asxaabi اriwaayaati وxamlaة الcilmi iyo nimankii muslimiinta ah ee cilmiga xambaarsanaa aladiina kuwaasoo adragnama aan soo haleelay وaأkhadna aanu ka qadanay canhum اxadيث xadيka aanu ka qadanay وatacalamna aanu ka baranay minhum xaggooda الsunan wadooyinka nabi maxamed iyo diintiisa wa kaanuu waxay ahaayeen aimadaasi aimatan hogaano macruufiina la yaqaano iqaatin lagu kalsoon yahay diinta ahla sidqin runsheeg bay ahaayeen wa ammaanatin daacadnimo dad lagu yaqaanay ahaayeen yuqtadaa bihim lagu dayanayo way ukhadu canhum diinkan laga qadanay walam yakuunuu maysan ahayn asxaaba bidacin qolyo bidca ku dhaqma ama ku-olog ah iyo walaa khilaafin xaq dabamaridna lagu yaqaano walaa takhliiqin cantarabaqashi hamagsan lagu yaqaano takhliid ninka isku dardaraa la yihahdaa ka keen tanaaqudaad waxaan isqabanaynin waxaan diin ahayn wahwa madhabkan soo sheegay qowl aimatiim aimati asxaabi xadiid warkoodii wey iyo wa culamaaihim culamadoodii aladiina kuwaasoo kaanuu qablahum ayay ka horreeyey anu wadaadihii aan soo gaadhay wadaadahoodiibaa ayaguna sida qaybeed uu kusoo yidhi bidaayada kitaabka waxaan ku soo maray inuu kusoo yidhi madhabkaasi waa madhab saxaabati laga soo bilaaba saxaabada ilaa yowmina haadaa madhabkoodii wey waa madhabka culamada aan soo gaadhay saasuu iskugu kala qabtay markuu guurinaya madhabka culamadiis bas ma soo guurin xarb wuxuu soo guuriyey madhab الصaxaabati والtaabiciin min yowma daak ilaa maalinku asagu noolaa iyo iyo culummada uu soo gaadhay intuu iskugu kaa qabtay sheekh wuxuu uhi fatamasakuu dhabdhaha bidaalika caqaa'idka idiin soo sheegay qabsada raximakum اllah allah idin naxariista sheekhna allah u naxariisto iyo aimada muslimiintaba watacalamuuhu barta wacallimuu ummadda muslimiintana bara wabiاllaahi towfiiq waliasxaabi اlbidaci nabzu وalqaab وasmaaء laa tushbihu asmاء الصاalixiina wala aimati wala culamaai min ummati muxamadi caawa iyo habeen dambe haddaan akriya cashirka habeenka saddexaad inaan dhammeeyaan rabaa hawsh badna way soo dhammaatay ahlulbidaci yuu tirin doonaa wadaadku nin kooxihii buu safi doonaa ahlulbidacuusa soo sheegayna wuu sheegi doonaa marka maadaama ay gebageba tahay wuxuu rabaa dadkaa aan kuu sheegay iskaga lexo inta hore kuusoo faahfaahiyena waa caqiidatu salaf la fadhiiso kuuri la yuto intan dambana faxdar marka waa wuu insaafay raxmat ullahi tacaala calayh hadda aynu akrino dhan oo dhammaystiran oo sideeda xaraf ka maqnayn waxay ku jirta abaqaat اxanaabila dabaqaat اlxanaabila mujaladka koobaad labaatan iyo afar ilaa soddon iyo lix riwaayadaasu waa riwaayatu axmed ibnu saciid alstakri can axmed ibnu xambal axmed ibnu xambal buuna ka waranaya nusuustan laftirkeeda min bidaayat اkitaab ilaa nihaayatihi biاlafdi wاlxarfi wاlmacnaa axmed baa laga wariya ibnu taymiya iqtidaa wuxuu le insaxat الriwaayatu can axmed buu leehay insaxat الriwaayat caqiidan waxay mashhuura ka tahay can xarb can a'imaة اlkiraam laakiin axmed in laga wariyay bihada اxuruuf insaxad buu ku qayday sanadkii oo dhanna abu jacla wuu keenay marka sanadkaa la baado waana kuu sheegay meeshay ku taalo maxaan ku idhi طabaqaat xanaabila mujalad koobaad labaatan iyo afar ilaa soddon iyo lix ya abu yusuf alqaadi cirkaan u celiyey cirka xalay maxaan soo idhi hawshaa waan joojiyay shee axmedow ijcal xaggeed u celisay cinda daka alkowkab wliaaabi اbidaci intaa waa kaftan hadhow markaan darsiga ka baxay imow waliasxaabi اlbidaci dadka bidcooyinka lagu yaqaano waxay leeyihiin bukuri nabsun aw nubasun bay leeyihiin tilmaamo nabaro magacyo ayib naanaysyo intuba walaa tanaabasu bilalqaab somaydan maql qur-aanka tii laga hadlaya iyo wa alqaabun magacyo ee eh, cafwan naanaysyo iyo wa asmaaun magacyo maxaa loogu bixiyey laa tushbih aan u ekayn bu asmaa saalixiin dadka susuubanba ku magacya ma ah walaimati dadka diinta lagaga dayanay walalculamaai min ummati muxamed ummadda nebi maxamedna culummadeeda magaceedana ma magac baas bay wataan fa min asmaa'ihim almurjiatu baa ka mid murju waa asmaadooda wahum ladiina murjo waa soo baratenaade yazcumuuna sheegay ana aliimaana qowlu bilaa camal waa wax lagu hadloon lagu dhaqmin nimanka iimaan dhigay murjaa la wa ana aliimaana huwa alqowl iimaanku waa qowl keliya wal acmaaluna sharaa'icu waa axkaam ka dhalata axkaam bimacnaa ninka qowlkaa la yimid ayaa laga rabaa weeye ee ayadu iimaan ma aha acmaashu waa axkaam iyo shariico laga rabo inuu ku dhaqmo ninka iimaan laga helay iimaankuna waa qowlka keliya salaadii iyo soonka iyo xajki iyo hijrada iyo jihaadka iyo sadaqada iyo birulwaalidayn iyo waxaasoo dhanba ma aha iimaan agtooda ee waa sharaa'ic اliimaan wa ana aliimaana mujaradun waa dhar tiran yahay min alcamal wa ana الnaasa la yatafaadaluuna fi اliimaan dadkuna iimaanka kuma kala badno mana kala sareeyaan waa isla iimaan egyihin dadka qaba dadkaasa ahlulbidca murjaan ah wa ana iimaanahum iimaankoodii wa iimaan almalaa'ika wاlأnbiyaai waaxidun bay qabaan bal tilaabo dheera iimaankooda iyo kii malaa'igta iyo ambiyada iyagu waa waaxid wuxuu inoogu qora hadda abu jacfar aلطaxaawi fi اlcaqiida الطaxaawiy soddon sano idinku soo habahayey ayib sida laydinka daadin lahaa dhib baa ka jira wa ana aliimaan laa yaziidu walaa yanqus ila abu jacfar muxuu ku soo yidhi wa ahluhu fii aslihi sawa soomahan lafdigi maa iloobi aw nimankiini soo akrista baashaas wa ahlu ahlu اliimaan fii asli asli اliimaan waa maxay sawa waa l bidcati walaal warka uu kugu qora meesha ayb wa ana aliimaana iimaanku laa yaziidu ma kordho walaa yanqus isma dhimay qabaan wa ana aliimaana laysa fiihi maaha istinaan soo reebasho in shaa arju la dhihi maaye muminun cind allahi xaqan baad kusii dayn bay leeyihin wa anna man aamana bilisaani ninka afka laka rumeeya walam yacmal weligiina aan ficil iyo dhaqan la imanin khayr ah, fa huwa muminun xaqan cindahum waa mumin dhab ay anahum ayagu muminuuna cinda allahi all agtina muminiin dhabaan nahay bilastisnaain soo reebasho la-aan haadaa kulluhu buu sheeku waa qowl murjiati ayaga kala fara badani intaan kuusoo murjia isticmaasha buu wa huwa akhbat aqaawiil aqaawiisha midka u liitana weeye wa adalhu midka u baadeeysan weeye wa abcadu midka oogu fog weeye min alhudaa hanuunka iyo khayrka wاlqadariyatu qadariye soo dooni maysa iyaduna qadariye waynu soo maray laba kooxood bay ahaayeen murji'ana maxay ahaayeen salafku murjio waxay u yaqaaneen hal koox murji'at اlfuqahaa kuwan dambe murji'at اljahmiya la yidhaahdo ama khulaat اlmurji'a la yidhaahdo jahmiyay u yaqaaneen jahmiyo ayib kuwaa jahmiyada ee iimaanku waa tasdiiq iyo macrifa faqad yidhi salafku waxay isku waafaqeen inaysan muslimiin ahayn kuwii hadda uu sheekhu ka hadlay oo kuu sheeg aqwaashoodana salafku way isku khilaafeen calىa riwaayati sheekh اiسlاam ibnu taymiya ama aniga aragtidayda in xukuntay iyo in ka aamustay waan soo sheegay soo ma ahayn ayib salaf badan oo soo tagfiriya waan soo sheegnay taasi waa iska gebagabay ahayd amaa karaamiyo oo ayuu alimaanu qowl faqad iyo ictiqaadna xataa aan ku darin waanu soo sheegnay aimada takfiriya oo ka mid ah alimaam ابن khusayme raxmat الله tacaala عليه qadariyo laba koox xoog baynu usoo qaybina qayb hulaad ah oo kufrigoodu xataa haddaad ka shikado adiga madaxa lagugu dhagaayo oo nimankii cilmiga ilahay inkiray ee labadii martabee qadarkii u horraysay soo dafiree diiday iyo niman labadaa ogolaaday oo kuwa kale ka murmay labada kale ka murmay oo muctadile la yidhaahdo ama la yidhaahdo qadariya almuctadila kuwa hore ee hulaat qadariya loo yaqaano nufaat اlcilm wاlkitaaba inay dabar go-een oo nafar uusan ka nooleen waa horan adduunka ugu dambaysay yay kutub اlxadiid sharxeeda lagu sheegaa sharxa muslim nawowi midka qurطubi xaafid xajarkiisa xataa ibn xasm fi fasl alfasl fi lmil wanaxl wuu ku sheegaa ayib kuwa inaga kuwan dambe muctasilada ah takfiirkoodu salafku iskumaysan khilaafin lanna waxay ku takfiirinhayaan waa mas'alada ah khalq اlqur'aan iyo inkaaru sifaat kuwan hadda uu sheekhu ka hadli doono ee qadariyadii muctilid ahayd gooni buu u saaray muctasilu odhan doonaa ayaga marka kuwan hore nufaadda ahee nufaat اlcilmi aan ku bilaabo ayib wاlqadariyatu wahum ladi waxaa ka mida wa minhum wa min asmaa'ihim اlmurjiatu kuma soo dhihin wa min asmaa'ihim اlqadariyatu hadda kuwa cadfan qadariya ka mid ahlulbidc wararkooda wahum اladiina waa kuwa yazcumuuna sheegaya anna ilayhim xaggooda waxaa ah alistaacata awoodda wax lagu qaban annagaa iskalay dheheen walmashii'ata doonidda waxaan doonaanu samayn waxaana rabinna waan diidaynaa war ilaahay hawshan maamulka iskale asagaa awoodda sare leh waxaa alla doono unbaad dooni kartaa doonid madax bannaan malihi diida nimanka hawsha ayadaa ah. iyo walqudrata karidda shayga la karo wa annahum ayaguna yamlikuuna inay hananhayaan lianfusihim naftooda alkhayra wanaag iyo washara dhiba iyo wshara shar wadara mxuuah dhib iyo wanafca dheefba wطaacata alla la adeeciyo wlmacsiyata alla la caasiyo iyaga suhaya ina iyagu isu bay sheeganaya wlhudaa hanuun iyo dalalata baadinimo nagaa isu hayna wa ana alcibaada addoommuhu yacmaluuna waxay samaynayaan waxay doonaan bid min anfusihim naftooda ka bilowda un wey wax dhaafa ma jiro awood ka sarayso iyo mashii'o maamusho iyo midna ma jirtee khiyaarkooda iyo madaxooda waxay ka doonaan bay samaynayaan min ayri an yakuuna asagousan ahayn sabqa lahum dalika fii cilm اllah min ayri an yakuuna sabqa lahum ay lilcibaad dalika arrinkaa doonidda iyo qudrada iyo istidaacada hanuunka dalaalka doonid rabbi oo horeysay ama ilmi ilaahay horey isagoon jirin baan hanuunka iyo dalaalka iyo kulli anagu dooranayna min ayri an yakuuna sabaqa lahum daalika howlaha qudradii macsiyadii aacadii hudihii hanuunka wxo dhan weeye fii cilmilah qolyaha marka waa qulaadi inkastoo qaybta hore haddee ninka cilmilaahi inkira maxaad ka sugi ninka cilmiga ilaahay kitaabo inkira intanta warkeedba jooji kulli waa inkirhaya afartii martababa wa qowluhum qowlkoodu yudaaricu wuxuu shabahaa qowla almajuusiyati qolyihii dabka caabudi jiray ee laba ilaah qabay ilaah ulma wnuur ama ilaah khayr washar ayaguna maxay qabaan makhluuqaadku qaybna ayagaa samaynaya qaybna alla abuuraya soo sidaa maaha de wاnasraaniyati bay shabahaan kiristanku saddex ilaah aaminsana aduuna maxaad keentay laba ilaah de waa taliid iyo wa huwa aslu sandaqati zandaqa asalkeedina waa midka in laba ilaah la sugo ama qadarka la inkiro ayaa aslu zandaqa zandaqa xalaynu soo sheeg lafdiga zindiqa lafdi mucaraba weeye lafdi carabiga ma aha الزندقة والزنديق عند الفقهاء هو المنافق في عرف السلف المنافق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد رسول الله والصحابة صحابة iyo nabigu ruuxay munaafiq u yaqaaneen النفاق الاعتقادي yay salafkuna ku idlaaqaan الزنديق والزندقة waana lafdi ka soo jeeda farisi oo mucarab ah oon carabi ahayn waxayna oga jeedaan ninka islaamkana sheeganaya dhaqan ahaanna iyo caqiid ahaanna duminaya laakiin aan muujisanayn islaamka inuu col leeyahay ama duminaya ma muujinayo laakiin nin diinka kusoo duulay wey dhaqankiisu wlmuctazila aan ku dhammeeya hadda intaa yarta ah labadaas dar wlmuctazila muctazila waxaa loo aabbahood waxaa way nin waasil ibnu cataa la odhan jiray alhazaal waasil ibnu cataa alghazaal ninkaasa asaasay kadibna waxaa asna uu sii asaasay oo ka sii qaatay aafadii camr bnu cubayd nin la yidhaahdo ibnurabaab baa ka sii qaatay ictidaal waxaa loogu bixiyey ardadii xasan albasri ba yuu ahaa waasi bn cataawi markay isku khilaafeen mas'aladii ruuxa muslimka ee kabiira ku dhacay maxaa u xukuma isku khilaafeen ayuu ka fogaaday xalqadii iyo cilmigii xasan buu ka tegey bidcuna asaasay masjiduu meelkaa ka furtay waxaa loo bixiyey marka muctasilo liannahum ictazaluu can اlxaqi waاctazaluu can اlxasan wa can majaalis اlcilmi bidcayna asaaseen magacaas asalkaasaa loogu bixiyey marka shan asal bay leeyihiin waad gaadhi doontaane waxay ku sheegeen m alcadlu wاtawxiidu muxuu ahaayey alcadl wالtawxiid iyo almanzila bayn اlmanzilatayn iyo alamr bاlmacruuf muxuu ahaa kuma malo usuushooda usuushaasaa ka mid a asal koobaad alcadlu waa maxay waxay uga jeedaan cadligu waxay leeyihiin in la inkiro qadarka alcadlu cindahum nafyu اlqadar qadarka ilaah in la inkiro howlahaasoo dhan la diiday cadli u yaqaanaan atawxiid ba usuushooda usuul khams wاltawxiidu cindu waa nafyu sifaat اllahi wa asmaaih asmaada ilahay sifaatka in la inkiro ayaa huwa tawxiid la soco hadda oo ilahay aragtiisa la inkiro wاlqowlu bkhalqi اqur'an wa nafyu ru'yat اllahi subxaanaه wa tacala waa maxay huwa tawxiid cindahum la soco hadd wuxo dhan baa isbedelahaye waxaa ka mid a asuushooda alamr bاlmacruuf waxaa ka mid a alamr bimacruuf ko waxay oga jeedaan waxaa waajib in jawarada lagu baxo jawarada in lagu baxo almanzila bayn اlmanzilatayn oo ay uga jeedaan alwacd wاlwaciid alwacd wاlwaciid ayib alwacd wاlwaciidna waxay oga jeedaan markay kuleeyihiin waa maxay ruuxi kabiira ku dhinta naar bu ku waari wey adduunkana waa manzila bayn اlmanzilatayn marka usuul shan ay leeyihiin o u waaweyihin saddex aan kuusoo sheegay mid walbana macna khaldan bay oga jeedaan muuqaalkana fiicana baad dhihi alcadlu wاtawxiidu wاlwacdu wاlwaciidu wاlmru bilmacruuf wالnahyu can lmunkar quruxsana waana aafo la soco hadda wاlmuctasilatu wahum ladiina wa min asmaa'ihim اlmuctasila wahum اladiina yaquuluuna yidhaahda weeye biqowl qadariyati qadariya warkood ay qabaan wayadiinuuna bidiinihim bay ka diin dhigtaan wayukadibuuna waxay beeniyaan bicadaabi اlqabri bay waynu soo hormarinay baxdiga ku jira wاshafaacay beeniyaan ergada nabi maxamed bay beeniyaan miday diidaanna waa maxay waa shafaacatu rasuuli اllaahi wاlmalaa'ikati wاlambiya wاlmursaliin wاlmuminiin liahli اkabaa'ir kuwana way laba shafaacana way ogolaaye waa inaga soo maraadi wاlxawdi bay inkiraan xawdka nebi maxamed walaa yarawna الsalaaةa ma qabaan in lagu daba tukado khalfa axadi ruux dabadii min ahli qabla ka mid ah maxaa yeele iimaankiisaba kuma kalsoono ma gaal baa muslim kala garan hayaan waljumcata jumcana ma qabaan in lagu daba tukado ilaa man kaana calىa mili ra'yihim ruuxun ayaga mid la qaba waxay qabaanba mooye aqolyaha mxuu ahay meelan ku watoo kale warkoodii maay ahayd meshi almaqdis may ahayd daaruhijra daaruhijra baashu maraysa ilaa man kaana calaa mili ra'yihim iyo wahawaahum sida iyagu ay qabaan ba la qaban mooye wayascumuuna waxay sheegaan ana acmaala alcibaadi addoommada acmaashoodu laysat fi lawxi lmaxfuud maxaa yeele iyagaa abuuraya deetan ila mashiiada cumuum mashiiat اllaah iyo khalqu llahi liafcaali اlcibaad labadaa way inkirhayeen soomaha kuwa marka haddaad tii alka anaa abuurayo samaynaya hadda kuma qoraba lo maxfuudka wuxuu rabi abuuraa qadaro meesha ku dhignaay intaasay qaraan weeye kuwaan marka ayagu takfiirkoodu marka masaa'ilka istifaatka inkirayaan iyo cadaabu lqabriga iyo khalqu lqur'aan iyo fiiriyo shaki mala cinda salaf saalixiin masaladan laakiin in lagu takfiiriyo khalq afcaali lcibaad lisalafi fii dalika qowlaan wallahu aclam yaanan ka tegin muctazila ma dhammaan mise maysan dhammaanin kuwan dambe ee muctadilada ah muctadila alqadariya almuctadila ma dhammaadeen mise way waa dhooban yihin adduunka yaman bayna ka buuxaan meel walbo shiico joogtana kumaankum iyo malaayiin ku joogaan wallahu aclam